alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cala almabcuudi raxmata lilcaalamiin wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuyuukhi aakhiruhum shaykhuna sheykh saalix bn cabdillahi alcusaymiy gafara allahu lahu walahum jamiica wa huwa awalu xadiidin samictuh minhum biisnaadi kulli minhum ila sufyaan bni cuyayna can camr bni diinaar can abi qabuusa mowla cabdillahi bni camr بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة الدارسين بالمدرسين ومن طرائق الرحمة ومن طرائق الرحمة رحمة المدرسين بالدارسين بإقرائهم أصول المتون خاصة متون حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليفوزوا بالسعادة العاجل والآجل وهذا هو المجلس السادس والأخير من قراءة وشرح كتاب الأربعين النووية في ليلته السادسة ضمن سلسلة دروس في الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير آمين آمين آمين majliskan waa majliskii lixaad una dembeeyey in sha allahu caza wajal majaalista lagu sharxayey ama lagu akhrinayey kitaaba alarbacuuna annawawiya lilxaafid alimaam abi zakariya yaxya ibnu sharaf الnawowi caleyh raxmat ullah waxaan gaarnay xadiidka toddoba iyo labaatanaad toddoba iyo soddonaad cafwan can abilcabaas can ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma can rasuuli اllahi salى allahu عalayh waslem fima yarwiihi can rabbihi tabaaraka watacala qaal ina allaha kataba alxasanaati wاsayi'aat uma bayana dalik faman hama bxasanaة falam yacmalha katabaha allahu cindahu xasanaة kaamila wain hama biha wacamilaha katabaha allahu cindahu cashra xasanaat ila sabci miئati ضicfi ila aضcaafin kaiira wain hama bisayiئaة falam yacmalha katabaha allahu xasanaة kaamila wain hama biha wacamilaha wain hama biha facamilaha katabaha allahu sayiئaة waaxida rawahu اlbukhaariي wamuslim fii صaxiixayhima bihadihi اlxuruf alxadiiث الsaabic wاhalaaثuun xadiidka toddoba-iyo soddonaad can cabaasin waxaa laga wariyay cabdullahi bn cabaas radia allaahu canhuma isaga iyo aabihib allah ka raali noqdee can rasuulilah rasuulka alle wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi waalihi wasalam fii maa shay yarwiihi uu ka wariyey can rabbihi rabbigii tabaaraka wa tacaala qaala rabbi inuu yidhi ina allaha alla weyne kataba wuxuu farad yeelay ama kataba wuxuu qoray ina allaha alla weyne kataba wuxuu qoray alxasanaati wanaagyaale iyo iyo wasayi'aati xumaanyaalaba rabbi wuu qoray subxaanahu wa tacaala uma intaa kadibna bayana dalika xasanaadka iyo sayi'aadkana rabbiga subxaana wa tacaala wuu caddeeyey faman hama qofkii damca bixasanatin wanaag damca inuu sameeyo oo falam yacmalhaa kadibna aanan samaynin katabaha allaahu cindahu alla agtii wuxuugu qora xasanatan wanaag oo weliba kaamilatan kaamil ah. wain hama hadduu damca biha xasanadii wanaagii oo fa camilha kadibna uu shaqadii qabto oo mxuu ahaa xasanadii la imaado facamilaha katabaha allahu ilaahay baa wuxuu qoraa subxaanahu wa cindahu isaga agtiisa cashra xasanaatin toban wanaag ayuu rabbi u qoraa subxaana watacaala ilaa sabci miati dicfin ilaa todoba boqol oo laablaab laga gaaro ilaa adcaafin kaiira ilaa laablaabyo badan laga gaaro weeyaan oo ka sii badan inta ayadaa ah. wain hama hadduu damca waa tan labaade bisayi'atin xumaan oo falam yacmalha uusan camal falin oo xumaanta uu iska muxuu iskaga taga katabaha allaahu cindahu alla wuxuu u qora agtiisa xasanatan xasana oo kaamilatan kaamil ah wain hama hadduu damca biha sayi'adii iyo xumaantiiuu damcay facamilaha kadibna uu ku dhacay xumaantii uu ku dhacay damacii waxaa raacay iyo hamigii inuu muxuu ku dhaco xumaantii katabaha allaahu ilaahi wuxuu qoraa sayi'atan xumaan waaxidatan ee keliya rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari ayaa wariyey wa muslimun ayaa wariyey fii saxiixahimaa labadoodii saxiix oo saxiix imaam buhaari wa saxiix imaam muslim bi hadi lxuruuf xuruuftan aan sheegnay ay ku wariyeen ayuu alimaam nawowi caleyh raxmatullah sheegaya xadiidkan waa xadii axaadiista qudsiga ahaa oon horey soo marnay oo u dhaxaysa alaayaat alqur'aaniya walaxaadiid nabawiya dhanna axaadiista nabiga ka shabahda caleyh salaatu salaam dhanna ka shabahda aayaadka marka waana ka hadalnay waxaa weeyaan faariqa iyo kala saaritaanka la kala saaro axaadiidka nabiga caleyh salaatu salaam iyo axaadiista qudsiga waan ka hadalnay rabbigan marka wuxuu ley subxaanahu wa tacaala wanaag kasta iyo xumaan kasta ilaahay wuu qoray qoraalkaas laba noocuu noqonaya kitaabatu wuquuciha wa kitaabatu hawaabiha dhicitaanka inay dhacdo xasanadaas inay dhacdo ilaahay baa muxua subxana wa tacala qadaray xumaanta inay dhacdana rabbi subxaana wa tacaala ayaa qadaray qadarkaas waa qadar kowni ah waa kowni weyaan qadar sharci ma ahan inay mararka qaar mxuuaha sharci noqoto waa laga yaaba haddii xasano ay taho rabbi subxana wa tacala ay ku kulanta kitaaba qadari ah oo sharci ah iyo mid kowni inay ku kulanto waa laga yaaba laakiin asalka tanaan ka hadlayna hadda waa kitaaba qadariya kawniya weyaan kawniya weyaan marka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu qadaray xasanaadka iyo sayi-aadka dhicitaankooda waa hal macno oo macaanida lagu fasiray ka mid fasiray ka mid ah xadiidka nabiga alai slat slam kadalika tan labaadna waxaa weeyaan kitaabat hawaabiha aw ciqaabiha awaabtii xasanadii in la qoro ood rabbi subxana wa taala kuu qoro iyo inuu marlabaad qoro xumaantii aad la imaad iyo sayiadii cuquubadeedii in la qoro labadaasba rabbi subxaana wa tacaala ayaa qoro weeyaan taas waa qodobka koobaad marka kadib intaa kadib rabbigan subxaana wa tacaala wuxuu muxuu caddeeyey arrinta ayada tafsiil buu u yeelay haddii qofka marka xumaan wanaag u damca wanaaggaas kadibna uusan la imaadin ood la imaan waayo qofka isaga ah waxaa loo qoraya xasano kaamil ah. haddii aad wanaagga asaga la imaadana waxaa loo qorayaa toban xasano ilaa toddoba boqoloo lalaab ay ka gaarto ilaa kasii badan wallahu yudaacifu liman yashaa qofkuu rabi rabbi subxana wa tacala u lalaabaa xasanaadka iyo ajirka iyo wanaag u lalaabaa weyaan culimada marka waxay leeyihiin xasano kasta oo damacda ood samayn weyda oo damacda damac isaga waa laguu qori marka maraatib baa loo yeelay maraatibta koobaad waxaa weye martabada koobaad xasanada xaggeed markaad damacda inaad xasano samayso qofka inuu xasanadii damca kadibna sababtii aad xasanada ku gaari lahaana uu la imaado kadibna ay u suurageli weyda qofka isaga waxaa loo qorayaa xasano kaamil ah inuu salaada salaadda usoo baxay halkaan u yimid kadibna wuxuu rabay inuu taagnida ku tukada kadibna taagnidii u suurageli weyd waa xanuunsaday fadhiguu ku tukaday qofka isaga marka waxaa loo qori xasano kaamil ah. kan labaad qofkii xasanadii ayuu damcay wuuna go'aansaday laakiin xasano kaleoo ka weyn oo ka wanaag badan oo ka fadli badan ayuu marka arkayaa kadibna tiyuu u gudbayaa qofka isaga ahna xasanadii weyneed darajadeedaa la siinayaa waxaa kaloo la siinayaa hamiga hore camalkii maan hamiga hore u hamina oo xasanadan eh, uu ka tagay hadda oo wedka weyn ugu tagay darteed ayadna waxaa la siinayaa hamigaas fadligiisii ajirkiisa la siinaya tan saddexaad inuu qofka iskaga taga takaasulan wahsi uga tegaya xasanu damcay kadibna ka wahsaday ama dad baa u yimid oo nakeraly isagoo muxuuha u socdo masjidka oo muxuu inu qur-aan ku akhrisan raba maalan ay waxaa nakeraan ah soo yara wareegne iska raacay qofka isaga marka camalki inuu qabtay looma qoray laakiin waxaa loo qori hamigii u hamiyey hamigii hore isna waa loo qori ina allaha laa yudiicu ajra man axsana acmala haddii marka uu kadibna tan afaraadna waa inuu camalkii hamiyo go'aansado kadibna camalki ilaahay uu waafajiya asbaabtuu la yimid kadibna waa sameeyey taas waa tan marka toban xasano la siina kadibna la sii lalaaba oo ilaa toddoba boqol oo lalaab la gaarsiinay lalaabkaas marka asbaabta keenta waxaa ka mid ah alikhlaasu lilahi casa wajal qofka inuu waxaan ilaahay dartiis ula qasto haba yaraatee wax kale oo barxa ayna jirin taas asbaabta camalka lagu lalaaba ay ka mid tahay waxaa asbaabta camalka lagu laablaabo ka mid ah wakhtiyada iyo muxua ah, iyo meelaha barakaysan oo acmaasha lagu laablaabo ayaa keeni karto sida xaramka oo kale bisha ramadaan oo kale wamaa ilaa dalika awqaadda acmaasha la lalaabo ayaa keeni karta wahaakada iyo qofka ixsaanka inuu muxuu ahaa camalkii sidii uu ilaahay subxana wa tacaala ugu tiragalay iyo nabigii sal allahu aleh waalihi wasalam uu u qabto ood gaasir gaasir ka dhigin taana iyadan asbaabta keenta in camalka la lalaaba ka mida ah weyaan tan labaad marka aan u gudubna oo ah qofka hadduu xumaan damca xumaanta isna maraatib weeyaan qof hadduu qofka hadduu xumaan damca xaaladda koobaad waa inuu xumaantii intuu damca uu go'aansado markuu go'aansada inuu qabto kadibna uu naftiisa ku laabto uu yidhah warniya wax waa dembi sax ma ahan ka noqo go-aan uu qaatay uu iskaga haray qofka asaga waxaa loo qorayaa xasano kaamila loo qori wejiga labaadna waxaa weeye inuu xumaantii damca kadibna uu ka cajizay isagoonan hawshi gaarin ayuu ka cajizay qofka asaga waxaa weeyaan waxaa loo qorayaa tegitaanka waa loo qoray lakin xasano kamil looma qoray kan saddexaad xumaanta ayuu damcay kadibna jid walba ayuu u maray inuu xumaanta gaaro kadibna jidadkia ka wada xirmay laakiin tabartiisaa meesha dhigatay inuu xumaanta sameeyo waa ka go-aan laakiin awood u waayey tabar u waayey qofka asaga marka waxaa loo qorayaa sayi loo qori sayiadii waa loo qori sayiadu waa loo qori waxaa muxuu ahaa tusaale ah nabigeena sal allahu aleh waali waslm wuxuu ley ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar labadan qof oo mxuu aha seefta isula baxday ama xabadda isula baxday qoriga kadibna inay isdeelaan mxuu aha go'aansadeen mid lagala hormaray kii kale asna waa la naari waa la cadaabi sababtu maxay tahay sababtu waa la imaaday laakiin tabartii u gaari weyd waa lagala hormaray marka iyadna intaasaa loo qeybiyaa weyaan xaaladda waxa weeyaan afraad ee u dambayso waa inuu muxuu ahaa qofkii xumaanta damca ah. xumaantii markuu damca ah, kadibna iska dhaafay ilaahay dartiina uguma tegin waxaa weyan tabar la-aan uma geynin iska dhaafay un qofki isaga marka ajirna ma helaaya dembina ma helaaya oo hamigaas mujaradka oo uusan ku tilaaba qaadin oo iskaga tagay waxaa weeyaan qofbaa wuxuu damcay ah inuu hees dhegaysto markuu inuu hees dhegaysto muxuu aha damcay kadib iska dhaafay ilahay ka cabsin uguma tegin iskaga mahuulay haakada marka qofkaas oo kale waxa weya waba looma qoray laa xasana walaa sayi xadiika marka waa xadii dhanka isaga ka warama caddeeyo qofka hamiga iyo niyada booska ay joogta inuu qofka weligii marka ku tamaniyo ood ku taamo inuu wanaag badan sameeyo waa wax loo bahanya wax badanna ilaahay subxana wataala ugu biirinay masaajid badan inaad dhistaad ku fikirtay madaaris badan aad ku fikirtay muslimiinta inaad cawisaad ku fikirtay ood go'aansatay laakiin tabartii kumeel dhigatay waad awoodi weydi dhaqaalaaan baa kugu dhacay tabartii aad weydi wahaakada duruuftii aan ku saamixin ilaha subxana watacala uu ku qori camigaas iyo jamigaas aad go'aansatay rabbi uu ku qoraya subxana wa tacaala marka niyadaasa lagu kala tagay meelna waa la wada jooga alxadiiu athaamin wahalaaثuun can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alayh waalihi wasalam in allaha tacaala qaal man caadaa lii waliya faqad aadantu bilxarb wmaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil xata uxibah faida axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wabasarahu aladii yubsiru bihi wayadahu alatii yabtishu biha warijlahu alatii yamshi biha walain sa'lanii lauciyanahu walain istacaadanii laucudanahu rawahu lbukhaariy xadiidkan waa xadiidka sideed iyo soddonaad nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam waxaa ka warina abi hurayra can abi hurayraa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle naxariis iyo nabadgelya dushiisa allah yeele wuxuu yidhi ina allaha alla weyne tacaala kor ahay qaala wuxuu yidhi man caada qofkii la colooba weliyan weli oo lii an ii sugnaaday la colooba man qofkii caada la colooba weliyan weli oo lii ii sugnaaday aniga aan leeyahay faqad aadantu waxaan ogeysiiyey bilxarbi inaan la dagaalama ayaan ogeysiiyey rabbigeena subxana watacaala wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkayga uguma soo dhawaado bishayin shay oo axaba laga kalgacayla badan yahay ilaya aniga mima iftaradtuhu caleyh wixii aan ku farad yeelay inuu la imaado u guta wax agtayda addoonkayga inuu la imaado looga kalgacayla badan yahy lama arko rabbigeena subxana wa walaa yazaalu cabdii addoonkayga kama zuulaayo zaala alfaada tusisa wey alistimraar inay waxaan mxuu ahay dabagoinay socoto waxyaabaha ah, mxuu aha afcaasha ee tusiyay ka mid tahay weyaan walaa yazaalu kama zuul cabdii addoonkayga yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaado binawaafili bicamali nawaafil inuu sunooyinka sameeyo inuu igu soo dhowaado kama zuula xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado marka ilaa rabbi subxana wa tacala uu ka jeclaado faidaa axbabtu haddii aan jeclaado marka kuntu waxaan ahadaa samcahu aragiisa maqalkiisa ayaan ahaadaa kuntu waxaan ahaadaa samcahu maqalkiisa alladii maqalkaasoo yasmacu ku maqla bihi isaga iyo wa araggiisa ayaa noqdaa alladii araggaasoo yubsiru bihi uu wax ku maqlo wa yadahu gacantiisa ayaa noqdaa allatii gacantaasoo yabtishu biha wax ku qabto wa rijlahu lugtiisa ayaa noqdaa allatii lugtaasoo yamshi biha uu ku socda tafsiirkaas waa tafsiir kan labaadna wuxuu yahay faida axbabtu haddii aan jeclaado kuntu waxaan ahaadaa samcahu ay xaafida samcihi maqalkiisa mid xifdiye ayaan ahadaa ilaaliyo oo shar oo dhan inuusan ku maqlin ayaan ka dhowraa wa basarahu wa xaafida basarihi araggiisa mid xifdiya ayaan ahaadaa oo xumaanoo dhan waan ka ilaaliyaa inuu muxuuha ku arko wa yadahu wa xaafida yadihi gacantiisa mid xifdiya ayaan ahaadaa allatii gacantaas yabtishu biha wax ku qabto wa rijlahu wa xaafida rijlihi lugtiisa mid xifdiya oo ilaaliya ayaan ahaadaa allatii taasu yamshii biha uu ku socdo walain sa'alanii hadduu i weydiista lawallaahi baan ku dhaartay sa'alanii in sa'alanii hadduu i weydiista la ucطiyannahu waansiini onsiini onsiini walain isticaadanii hadduu i magangalo ood magangeli iga dalbana la lawallaahi baan ku dhaartay uciidanahu waan magangelini oon magangelini oon magangelini saasuu rabbigeen le subxaanahu wa tacaala rawahu lbuhari xadidka buhari ayaa wariyey xadiidkan waa xadiid cadiim oo aad u weyn rabbigan subxaana wa tacala iyo weligiisa meesha ay sujeedaan ayuu caddaynaya ilaahayna subxana wa tacala wuxuu leeyahy qofkii la colooba weli ani aan leeyahay owliyadayd ka mid ah waxaan eh, u caddaynayaa inaan la colooba aniga oon weliba la dagaalamay faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih waa ahlu ribadii qofkii dadkii ribada cunaayey xarbi allah maxaa ah, loo iclaamiyey inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allah warasulah wa yascuuna fi lardi fasaada an yuqataluu suura maaida aayat muaaraba ayadna waa muaarabadii marka saasoo kale qofka adoonka alla la colooba oo rabbi weligiisa la colooba ilahi subxana wa tacala wuxuu u cilaamiyey alxarbu inuu la dagaalamo mxua u cadeeyey looma qarinin weli marka muxuu yahay alwaliyu kulu taqiyin mukhlisiin lirabbihi alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaanu wاtaqwa haddii qofka laga helo waa weli alla subxana wa tacaala marka calaamo goonia ama cimaamad goonia ama dhar goonia amaba libis goonia ama si goonia ama midab goonia wliyada all ma lahan ikhwaani waxaad garanaysaa aweys qarni kaana min wliyaa illaah bibayaani rasuuli illaahi sal allahu aleh alih wasalam cimaamad weyn iyo ummadda waxa kaga duwan yahay iyo abadan muusan lahayn maca dalika nin un awsaat almuslimiin muslimiinta dhexdooda un ku jiro oon ka dugneen ayuu ahaan jiray qofka hadduu u daa'imo salaada alla oo ilahay dartin uu daa'imo soonka u daaimo ilah darti u sameeye acmaasha ilah darti u sameeye qalbigiisuu rabbi ka baq subxana wa tacaala yadaru lilaahi waya'tii lilah ilahay dartii wax u qabto ilahay dartiina wax ugu tago oo dhaqankiisu saas noqdo oo caada lilah wawaalaa lilah ilahay dartiis u qofkaan ula collaytamo ilahay dartiina muxua subxana wa tacala qofkaan usoo dhawaysto qofka asagoo weliga alle laakiin weliga sifaad gooni iyo calaamaad gooni iyo si gooni iyo hab gooni iyo wax gooniyaho lagu tilmaamo ma lahan marka oonan ahayn alimaanu wاtaqwa marka qofki qofkaas la culooba marka qofki qofkaa la culooba rabbi subxana watacala inula dagaalamo o diyargarooba saasuu rabbigeenle subxana wa tacaala welinimada maxaa lagu gaara marka rabbigan wuxuu caddaynaa subxaana wa tacaala shayga ugu haboon ugu wanaagsan qofka rabbi ugu dhowaan karo inay tahay almuxaafada cala alfaraa'id faraaishii ilaahay uu farad yeelay subxana wa tacala qofka inuu ilaaliyo ayaa ugu dhow taas ayadaa wax uu rabbi ka jecel yahay oo rabbi in looga dhowaado muxuu ahay uu kaga haboon yahay lama arka weyaan kadibna waxaa soo xiga marka annawaafil jamcu naafila waa sun sunooyinka sunooyinka ayaa nawaafil la yidhahdaa taana ayadana addoonka rabbi buu ugu dhawaada subxana wa tacaala ilaa uu rabbi ka noqdo mid ilaaliya qofka dhagihiisi iyo maqalkiisi inuu ilaaliyo mxu carabkiisi inuu ilaaliyo mxuu ahaa indhihiisi inuu ilaaliyo gacmihiisi inuu lugihiisi inuu jawaarixiisi o dhan ilaaliyo ood xumaanoo dhan ka ilaaliyo ilaa uu addoon gaaro oo kadibna wax alla wuxuu qabto ay noqdaan wax muwaafiqa limaxbuubaat illah ilahay waxyaabahu jecel wax waafaqsan qofka haddii marba uu weli la noqdo ilaahay baa jeclaada hadduu ilaahay jeclaadana waxaa dhacaysa marka inuusan isna samaynin ilaa maa yuxibu rabu tabaaraka watacaala falaa yasmacu ila maa yuxib walaa yara ila maa yuxib walaa yabtish ila maa yuxib walaa yamshi ila ilaa maa yuxib saasuu noqonaya marka inuusan qabanin inuusan maqlin inuusan arkin inuusan u soconin ilaa wuxuu rabbigan jecelya subxaana wa tacaala taana iyadna waxyaabaha wilaayada lagu gaaro waxaa ka mid ah karat اnawaafil wاsunan tusaale ahaan sunanta iyo faraaisha culamada qaar amil ay u sameeyaan nin baa wuxuu leeyahay laba qofa u shaqayso shaqaalihiisa isku mishaarna wuu siiya lacag buu udhiib mid walba boqol shilin buu dhiibay kan boqol u dhiibi boqol wuxuu yidhi waxaad samaysaa khudaarna sogod kanna wuxuu yidhi bax adna khudaarna sogod kan khudaaru soo gaday wuxuu ku soo riday waal aada u fiican oo quruxsan wuu soo daboolay soo habeeyey waxaa laga yaabaa inuu soo jarjaro oo soo toosiyo oo soo hagaajiyo kadibna qofkii uu shaqaynayey miisku uu muxuu ahaa joogay ayuu iyadoo habaysan oo xitaa malqacadihii waxyaabihii muxuu ahaa wadata ayuu soo dhigay midna dafuu dhahay suuqoo ka soo gabaabaayadii iyo khudaartii uu soo iibiyey bacuu ku soo qaaday amaba jawaan buu ku qaaday kadibna wuxuu kusoo hordaadiyey ninkii u dirsaday marka laa shaka labada qof yaa shayga loo bahnay sameeyey yaa wax quruxsan sameeyey yaa wax lagu ammaano oo lagu jeclaada sameeyey laa shaka qofkan wax soo habeeyey marka nawaafisha iyo muxuu aha faraaisha saasay ku kala duwan yihin ba culamada qaar ay yidhaahdaan oo oh, qofka hadduu muxuu aha faraaidun meesha kusoo daadiyo iyo hadduu muxuu ahay sunantii la yimaado tusaale ahaan labadaas tusaale ayay muxuu ahay usoo qaataan xafidahum allah waracaahum kadibna rabbiga subxaana wa tacaala intaas wuxuu raaciyey addoonkaas marka ilaahay u dhawaada subxaana wa tacaala oo la xifdiyey haddii ilaahay marka uu wax weydiisto ood marba ilaahayow yidhaahdo ilaahay wuxuu weydiistuu adduuniya akhraba haddii ay meel uu muxuu ahay intuu qabsado kadibna ay noqoto inuu magangelyo sameeyo ood soo cararaan rabbi subxaana wa tacala wuu magangeliyaa oo wax alle wix dhibaayo o dhan rabbi baa ka qabta subxana wa tacaala alxadiiu taasic waalaauun الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي في السنن الحديث التاسع والثلاثون حديث كسقالي صدنات عن ابن عباس وحال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إساق يا بهم الله كرها لنقضيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أله qaala wuxuu yidhi rasuulka alle ina allaha alla weyne tajaawaza wuu dhaafay lii lijlii aniga dartay wuxuu u dhaafay can ummatii ummaddayd uga dhaafay alkhata'a gafka iyo wanisyaana hilmaamka iyo wamastukrihu calayhi wixii lagu qasbay intaba ani dartay ayuu rabbigeen subxaanahu wa tacaala ummaddayda u dhaafay weyaan xadiiun waa xadii xasanun ee xasana rawaahu ibnu maajahabaa wariyey wاlbayhaqiyu fi اsunani ayuu ku wariyey weyaan xadiidkan wuxuu ka sheekaynayaa rabbigan subxaana wa tacaala inuu nabigeenna abaalgud siiyey ummaddan nabi moxamed calayh sala slam dartiis iyo awgiis ayaa waxaa loo sameeyey cafis baa loo sameeyey cafiskaas marka saddex shay wixii sababteed ku yimaado cafis buu rabbi subxaana wa tacala u sameeyey nabi moxamed ummaddiis wuxuuna u yeelay liajli annabiy sala allahu calayhi waaalih wasalam tan koobaad wax alla wixii ummaddan gaf ugu dhaca gafka waxaa la yidhahdaa qofka inuu shay sameeyo isagoon u wax xun buu samaynayaa ugu dhacayaa isagoonan u inuu xumaantaa sameeyo taas wixii ummaddan ka dhaca oo noocaasa rabbi subxaana wa tacaala nabigu muxuu ahaa dartiis ayaa loo cafiyey oo loo daayey oon loo dembi ay u fuulaynin qofkii arrinta ayada ahna waxaa caddaynaysa qowl llahi tabaaraka wa tacaala rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhطa'na tan labaadna waa nisyaankii nisyaankana waxaa weeyaan waxaa la yidhahdaa qalbiga inuu shay hilmaamo shay uu yaqaanay oo toos uu yaqaanay oo lalaab ugu jirin ayuu hilmaamayaa fatra mucayana kadibna kaa isaga dar saas awgeed ayuu wuxuu ugu dhacayaa khalad qofka isagaasna waxaa weeyaan waa naasi wاnnaasi ayda rabbana laa tu'aakhidna in nasiina haddii aan hilmaanno aw akhطa'na aan gafno tan saddexaad alikraah qofka waa shay xaaraan ah in lagu qasbo uusan isaga iska dafcin karin iska reebi karin arrinta iyada ah culamada waxay ka soo istitnoodaan masaa'il dhowr ay ka soo istitnoodaan oo qofka haddii la ikraaho la yidhaahda arrintan sameeyo lagu qasbo tabar uu muxuuah iskaga celiyo uusan heli karin wuu samaynayaa ilaa dhowr shay laakiin waxaa la yaab lah dhowra waxyaabahaas waxaa ka mid ah qofka haddii kufri lagu ikraaho oo la yidhahda gaalow inuu carabka ka gaalooba duruuftiina ay ku qasabto oo naftiisii inay go'da uu ka baqa waxaa u bannaan waa wax laga haboon yahy lakin waxaa u bannaan inuu ku dhawaaqo kalimat اlkufr ila man ukriha waqalbuhu muطmaئinu biاliimaan lakin bilcaks qofka muslim dilkiis in qof muslim dilkiis la yidhahdo ilaa ama dil amanku dil lama ogola lama ogola culamadu way ka soo reebeen waxaa kaloo la mid ah alikraahu cala الzina in qofka zine lagu qasbo ama waa lagu dila ama zinayso maya maxaa yeelay bala aad weyn baa ka ratibmaysa ikhtilaaط اlansaab wa balaawi laa tantahi balow dhan ayaa halkaa ka ratibmaysa marka in hawsha ayada muxuu ahaa waxyaabahaas wixii ka soo haray taqriiban qofka haddii wax lagu ikraaho ikraaha isaga u sameeyo waxaa weeyaan dembigiisii waa laga kor qaadaya dembigi waa laga kor qaadaya laakiin waxyaabaha mulif mutlafka ah qofka tusaalahaan khalad ayuu qof u dilay dembi ma laha oo dembigii waa marfuuc laakiin damaankii waa laga rabaa qofka diyadiis waa laga rabaa kadalika qof baa muxuu aha xoolo dadeed isagoon u jeedin ama hilmaamsan ku takrifalay oo ku ciyaaray oo jijibiyey oo muxuu haleeyey dembigii waa marfuuc laakiin damaankii mutlafaadkii waa laga rabaa oo loogu baahanya marka waa in saas loo ogaado weyaan marka nabigeena sal allahu aleh waali wasalam waa ruqso uu nooga soo qaaday rabbiga subxaana wa tacala rabbana laa tu'akhidna in nasina waakhtana kadalika man kafara biاllahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbu muطmainu biاliiman walakin man sharaxa bilkufri sadran kadalika waad garanaysa ragga mustadcafiinta ahaa in nabiga ay hadal xun inay dhahaan laga yeersiiyey laga dhawaajiyey dhibkii lagu hay darteed kadibna rag ayaga nabiga ay u yimaadeen in caadu cud haddii ay ku noqdaan adna ku laaba in lagu yidhi waad garanaysaan marka waxaa weeyaan masaaishaas marka saddexda ah ummaddan waxyaabaha rabbi subxaana wa tacala uu yasiray u baneeyey u ogolaaday dembigeeda ka dulqaaday ayay ka tahay weyaan alxadiid alarbacuun xadiidka afartanaad can ibni cumar waxaa lagu yidhi cbdilahi bn cumar qaala wuxuu yidhi cbdilahi bn cumar ahada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle wuxuu qabtay bimankibihi garabkaygu saa u qabtay garabku saas gacanta igu qabtay faqaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam kun fi dunya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal akhada rasuulu llahi sala allahu alay waslm bimankibii faqaal kun fi dunya kaanaka gariibun aw caabiru sabiil wa kana ibnu cumara yaquul ida amsayta falaa tantadir الصbax waida asbaxta falaa tantadir اlmasa wkhud min صixatika limaradik wmin xayaatika limowtika rawahu اlbukhaariy can ibni cumar waxaa laga weri radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn cumar akhada rasuulu lah rasuulka allah wuxuu qabtay bimankibi garabku saa i qabtay halkaas garabka ah ayuu gacantaa iga saaray faqaala markaasaa nabigu wuxuu yihi sal allahu alيh alih wasalam kun waxaad ahataa ibna cumarow kun waxaad ahataa fi dunya adduunyada dhexdeeda waxaad ku ahataa kaannaka hariib qof ilgo-on qof ilgo-ah ahaw waa qof hariib ahoon muxuu ah waxba aqoonin oo indho xiran adduunka qof ilgo-ah ku ahaa weeyaan aw caabiri sabiilin ama qof musaafir ah oo jid saaran ama jid gudbaaya noqo saasuu nabigeena sal allahu aleyh waali waslm yidhi wa kaana ibnu cumara cabdulaahi bin cumar wuxuu ahaa radia allahu tacala canhuma yaquul dibdaba mid uu yidhaahdo idaa amsayta haddii aad galabaysato falaa tantadiri sabaaxa subax ha sugin waidaa asbaxta haddii aad alabaysaidaa amsayta haddii aad galabaysato falaa tantadiri sabaaxa subax ha sugin inaad subax gaaraysid ha sugin weyaan waidaa asbaxta haddii aad waabariisatana falaa tantadiri ilmasaa galab ha sugin weyaan waud ugu sahay qaado wakhud ugu sahay qaado min sixatika fiyoobidaada iyo caafimaadkaada ugu sahay qaado limaradika xanuunkaada ugu sahay qaado wa min xayaatika noloshaada aad noosha maantana ugu sahay qaado limowtika gaaridaada berri dhici doonta ama gorow dhici doonta ugu sahay qaado wey rawahu lbukhaariy bukhaari yaa wari xadiidkan xadiidkan wuxuu ka sheekaynaa nabigeena sal allahu aleyh waalih wasalam qiimat addunya low kaanat addunya tazinu cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqa minha kaafiran sharbata maa adduunkan haddii ay garab kaniica ay alla agtiis ka joogi lahayd qof gaalla koob biyo ah ama halkabasho biyo lagama siiyeen laakiin hiya hayina hiya ahwana cala allahi min dalik nabigeena sala allahu aleyh waalih wasalam kama cinda albukhaariy wahayrihi wuxuu soo maray suuqa orgi dhukan oo bakti ah oo suuqa dhex yeela markaasa nabigu inta saa qabta uga iibsani kara cid marka mxuuah ka iibsata miyaa la arki saxaabadii nabigeena sal allahu alayh waali wasalam waxay u sheegeen in xitaa hadduu noolaan lahaa oo caafimaad qabi lahaa oo buurnaan lahaa uu maciib yahayba wax cebaysan dhukan inuu yahay isagoo bakti sii ah xaashaa lilaahi marka nabiga sal allahu alay ala slm wuxuu yidhi adduunya alla agtiisa adduunyakan waa kaga liidanta adinka agtiina orgigan dhukan oo bakhtiga ah oo halkaa yeella oo cid muxuuah shil iyo shanla sisinaysa aan la arkin adduunyadan maanta qiimaha idinla lah ilahay agtiisa waxaa orgigan waa kaga liidanta marka nabigeena sal allahu alayh ali wasalam wuxuu ka warramaya marka macni darrida adduunka uu leeyahay ayuu ka warramaya maadaama ay sidaa tahay wuxuu leeyahay ibnu cumarow waxaad samaysaa adduunkan qof ilgo-on oonan dad aqoonin magaaladana timid cid aad taqaano baabuur baa ku soo qaaday isliyaa lagugu soo tuuray cid aad ka taqaana laa qariib walaa saaxib walaa macaarif hore abadan qof kama taqaanid see u dhaqmaysaa marka ma muran iyo qajacad la istaagaysaa ma meel walbaad dalaq leedahay ma muxuu ahay ma isbalaarinaysaa waa isdhuubaysaa oo meel inteen madaxa dhigaa inteen muxuu ah yaan la hadlaa inteen wax ka dhadhamiyaa haakada saasaad leedahay nin isdhudhuubo oo isilaaliyo oo isdhowraa noqonaysa hadalkiisa iyo fiiradiisa iyo socodkiisa iyo dhaqankiisa ilaaliyo adduunka nabigan wuxuu le sal allahu aleh ali wasalam adduunka isku balbalaarin halii arko haliga sheego noocaas weeyaan ma aha qof hariib ah oo ilgo-on sidaasoo kale u dhaqan saasuu nabigan le sal allahu aleh ali wasalam ama waa qof jidgudba cabiri sabiilkaas waa jid qof misaandira laakiin maanta laamiyadan iyo haweeyadan markaa la helay tafsiirka xadiidku uu sii fududaaday laamigaan hadda caadigoona hormaraba laga yaaba inaad dhex fadhiisato kadibna aad muxuu ahaa lugaha fidsato iska dhex fadhiisato danahada ku qabsato ku ganacsato bartamihiis suuragalmat waa maya waa cabiri sabiil kaasaa kasii muxuu ahaa kaga sii cad musaafirnimada kadibna macnihii isaga ahaa saxaabadeen waxay ahan radi allahu tacala canhum markay nabigeen xadiidka maqlaan kaanuu yutabiquunahu aayadda ay maqlayaan horay ay ka abiqayaan xadiiay nabiga ka maqla hore ay muxuu aha ay ka fulinayaan qofkii marka u horeeyey oo macnaha isaga ka daadego wuxuu ahaa cabdulahi bn cumar raawi xadiid radi allahu tacala canhuma kadibna wuxuu qaatay qaacido la yidhaahdo idaa asbaxta haddii marba aad waaga kuu baryo ha ku xisaabtamin inaad galab gaaraysid abadan waliba hadda wakhtiyadan aan ku sugannahay waad aragteen qof baad maanta wada joogteen haddeertana telefonkooda hadlayseen waxaa lagu leeyay waa geeriyooday baabuur baa ku dhacay wadnaha istaagay strog dhikara ku dhuftay tuugaa muxuu ah ku dhufatay wahaakadaba boqolaal asbaab tacadat ilasbaabu waalmowtu waaxidun asbaabtii iyo muxuua waxyaabaha laisku sababa way tira bateen laakiin mowtku waa midun waa halkooba la wada cabi marka saasuu dhihi jiray oo marba haddii aad waabariisato galab inaad gaaraysa ku xisaabtamin oo wax alle wix camalood qaban lahayd oo maalinta ayada aad muxuaha aad galabta dibdhiga lahayd ha u dibdhigin qabso ad kadalika haddii aad galab gaarto sida haddaan joognoo kale ood galabaysatana inaad waaga ku ku xisaabtamin qiyaamuleylkii allabaryadii tawbadii wax alla wixi aad imaan lahayd cafinta dadkii ummaddii ood ka xalaalaysato wahaakada ida asbaxta falaa tantadiri almasaa waida amsayta falaa tantadiri asabax falaa tantadiri asabax kadibna waad maanta waad caafimaad qabtaa caafimaadkan ka sahay qaado oo acmaashii markaad bukato ood jirato ama aad markaad cuudsaato ood waayeesho aad qaban kari lahayn maantadan qabso accountigaada buuxsa wax badan qabso maxaa yeele waad bukan doontaa kadalika maanta waad nooshahay ayadna ka sahay qaado yatamanaa alamwaat wاlmowta khuruuja laxdaةi waaxida daqiiqaةa waaxida rakcata waaxida aayata waaxida waxay tamaninayeen dadka muxuuaha qubuurta ku jira in hal rakca hal aayad hal dikri hal tasbiix hal subxaan allah inay la imaadaan ay tamaninayaan walaa yajiduun si kasta ha u wanaagsanaadeen si kasta awliya alla ha u ahaadeen way tamanayaan maanta adna waxaa weeye maanta alxamdulilah amaamaka maftuux intii cashirka u socdo dikri alla ad wadi kartaa cashirka waad dhegaysani carabkaadana waad wadaysaa laa yazaal lisaanak raban bidikrlah marka waad nooshahay nolosha ayada ugu sahay qaada ayuu nabigeena sal allahu alayh waalihi wasalam uu leeyahay uu leeyahay ninka la cbdullahi bin cumar radi allahu tacala canhu noloshaan aad nooshahay ugu sahay qaado geeridaada oo imaan doonto oonan aad u fogeyn alxadiiث alxaadi walarbacuun xadiidka kow iyo afartanaad can abi muxamedi cabdillahi bni camr ibn caas aw alcaasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh waslm laa yuuminu axadukum xata yakuuna hawaahu tabcan lima jiئtu bihi xadiiثu xasanu rawaynaahu fi kitaabi اlxuja biisnaadi صaxiix alxadiiث alxaadi wاlarbacuun xadiidka kow iyo fartanaad can abi muxamedi moxamed abihi waxaa laga wariyey cabdillaahi bni camr ibn caasi radia allahu tacala canhuma isaga abihi alla ka raalli noqdee ibnucaasna waa la dhihi karaa ibnucaasina waa la dhihi karaa labadaba way soo arooreen muxaqiqiinta waxay leeyihiin caasi in la dhaha weyaan magacaas ayuu mashhuur ku ahaa laakiin sida mashhuurka aadaadka loo yaqaano carabka ku badatay alcaas waa cabdulahi bn camr bn caas alcaasi ayaa laakiin asalka ah weyaan qaala wuxuu yidhi cbdulahi bn camr isaga abihi ba la ka raali noqdeen qaala rasuullah rasulka al wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yuminu ma rumeeyo axadukum midkiin iimaan lagama helo xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado hawaahu naftiisa waxay jeceshahay tabacan mid daba socda oo u hogaansan limaa shay u hogaansan ji'tu bihi ani aan la imid ilaa ay hawadiisa kaga hogaansanto wixii ani aan la imaaday muxameda sala allahu alayh waali wasalam iimaan qofkaas lagama helo nabigale sal allahu aleh waali wasalam in saxa alxadii xadiiun waa xadii xasanun xasana saxiixun saxiix ah rawaynaahu waxaan ku warinay xadiidkan fii kitaabi alxuja kitaabka xujo la yidhaahdo biisnaadin baan ku warinay saxiixin xadiidka waa xadiid daciifa alimaam ibnu abi caasim fii kitaabihi asuna ayuu ku wariyey wakadalika idan alkhaiibu albaqhdaadi fii taariikhihi ayuu kusoo wariyey alimaam alalbani caleyh raxmat ullahi wuxu le wa xadiid daciif laakiin dacfiga xadiidka macno weyn ma samaynay maxaa yeelay macnihiisa waxaa u markhaati kaca alaayaat alqur'aaniya walaxaadiid alnabawiya wاshariica oo maqaasiduha kulu dalika shadlahu aayaadka qur-aanka ah waxaa ka mid a ah qowl lahi tabaaraka watacaala falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fi shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayuslimuu tasliima rabbiga muxuu ahaa lagama helo muxuu aha dadka muminiinta ah iimaan lagama helo ilaa falaa warabbika xataa yuxakimuuka fi shajara baynahum ilaa waxyaabihii dhexdooda dhacay adiga ay kaa dhigtaan xaakim kadibna xaakimnimadii ay kaa dhigteen markaad xukunka u rido kadibna qalbigooda habay yaraatay wax dhibaato iyo culays iyo dhibsasho aanan laga helin markaasaa kadibna iimaankooda uu kaamil noqonaya iimaanka laga hadla marka waxaa weyaan kamaalu liimaan alwaajib iimaanka kaamilka waajibka ah, weyaanka laga hadlaya aslu iimaanka lagama waajib lagama hadlayo kamaalu iimaan waajib baa laga hadlaya iimaanka kaamilnimadiisi waajibka ah lagama helay qofki ilaa uu nabigeena sal allahu aleh waali wasalam jidka uu maray uu maro marka xadiidka waxaa wariyay cabdulahi bn camr cabdulahi bn camr min alcabaadila cabdullahayaalkii ragga loo yaqaanay uu ka mid yahay tan labaad min almukiriina alriwaaya can rasuuli illahi sal allahu aleh ali waslm ragga axaadiid aad u badan nabigana ka wariy u ka mid ahaa ragga abu hurayra radia allahu tacala canhu arda uu qiray in ay yihiin dadka ugu xadiidka badan ayuu ka mid ahaa abu hurayra wuxuu leeyahay saxaabada nabigana sal allahu aleh ali waslm qof iga xadiid badnaa waxaa ka jiray cabdullahi bn camr ibnu caas radia allahu tacala canhuma maxaa yeelay kaana yaktub walaa aktub isaga wax buu qori jiray oo axaadiista nabiga sal allahu alيh wasalam nin qoraa ah wax qori karo ayuu ahaa kadibna waa qoran jiray anna ma qori karin ma qori jirin cafwan bal kaana yaxfad liducaaءi rasuuli اllahi sal allahu alيh ali wasalam lahu wa kaana yalzamu rasuula اllahi sal slm libaطnihi nabiguu laazimi jira alayh الsalatu slaam kamana tegi jirin waa isaga latiisa ka hadla wuxuu leeyahay niminka reer ansaareed beerihii iyo dayaacdii hawlihii ayaa mashquuliyey niminka reer muhaajiriin ayagana waxaa mashquuliyey suuqii nimin suuqa aad yaqaana ahlu maka iyo quraysh rixlat ashitaa'i wasayf ahlu tijaara wa business ay ahaan jireen wa marka waxaa mashquuliyey suuqaas iyo mxuu ahaa ganacsigaasaa mashquuliyey niminkaana beere iyo hanti iyo waxbay lahaayeen iyo xoolihiyaa mashquuliyey saas ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu marka cabdullahi bn camr ibnu cas radia allahu tacala canhu waa ninkaas waxyaabaha lagu yaqaano oo mashhuurku ku yahay waxaa ka mid ah in nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalama uu waxaa weeyaan canaantay isaga iyo rag la aha waxaa lagu canaana maxayd mataqaanaa taqsiir ma waa waxaa weeyaan inay camal badan oo wanaag badan oo khayr badan intii loo baahnaa in ka dheeri inay la imaadaan ay ku fikireen oo weliba gudagaleen waxaa ka mid ahaa isaga iyo dhowr baa isu yimid markaasa waxay ku ballameen qaar inayna dukan inayna habeenka ayna hurdin habeenka labaiy tobanka ay soo jeedaan oy tukadaan qaar waxay ku ballameen inay soonaadaan oy soonka afurin qaarna waxay yidhahdeen naga xaasba ma guursan haa kada howlo noocaasay ku ballameen nabiga arrintaa la gaarsay alai slat slam ma raggii waxaad sheegaatihiin waa bala war kale miyaa jirin aniga waan soomaa waana afura waan dukadaa waana hurdaa dumarkana waan guursadaa qofki taana waa sunadaydi waa jidkaygii ee qofkii jidkayga mxuu aha ka bayro oo inta ayada diido i ka mid ma aniga saasuu nabigeen yidhi sal allahu aleh ali wasalam qur-aanka akhrintiisii inii utiiqu akar min dalik wahakada marka cabdullahi nin aad u cibaado badan oo isagoo nin aad u yar ah aad u cibaado badan buu ahaa radia allahu tacala canhu arda xadiidkan isaga ayaa warina oo nabigeena ka warna alai slat slam xadiidkan waa saan sheegnay nacam sanadan waa daciif laakiin macnan waxaa weeyaan tashhadu lahu alaayaat alqur'aaniya walaxaadiid nabiya nabawiya walmaqaasid alsharciya nacam alxadiid الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الثاني والأربعون وحديثك أفر تنيلبات وهو الأخير وحديثك أدن بكتابك عن haadimu rasuuli lahi sal allahu alay waslem qaala wuxuu yidhi anas samictu rasuula allahi sala allahu calayhi waslem nabigeena waxaan ka maqlay yaquulu isagoo lah qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ya bna aadam ina aadanow inaka adiga maa dacawtanii ay mahmaa dacawtanii in alla intaad i tuugta ama jeer alla jeerkaa i tuugta oo warajawtanii aad i qudarayso ood rajayso afartu laka waan kuu dhaafayaa calaa maa kaana minka wax alla wi xaggaada ka ahaaday walaa ubaalii danna kamarihu mana aabayeelaayo ya bna aadam ibna aadanow low balagat haddii ay gaarto dunuubuka dembiyaalkaada haddii ay gaarto iyo macsiyooyinkaada canaana asamaa'i samada meesha ugu sarrayso amaba canaana asamaa'i xawrka samada amaba canaana asamaa'i samada inta iishaada ay ku daasho intaasoo macno baa lagu sheegay daruurta ama xawrka waa lagu sheegay canaanka waana sida haalibka ah ay u badan yihiin muxuu ahaa shaarixiinta kadalika waxaa lagu sheegay samada meesha ugu sarrayso waxaa kaloo lagu sheegay ishaada inta ku daasho haddii dunuubtaada inta ay gaarto nacam low banaqat haddii ay gaarto dunuubuka dunuubtaada canaana samaa'i samada xawrkeeda ama daruurteeda uma staartanii kadibna aad dembidhaaf i weydiisato aartu laka waan kuu dhaafaya ya bna aadam ibna aadanow inaka adi low ataytanii haddii aad ila timaado biquraabi اlardi arlada oo buuxda wax ku dhow quraabka waa arladii oo buuxda maahan waa arladii oo buuxda xagga miisaanka ama ha noqoto ama xagga xajmiga iyo mugga iyo qaaditaan ka noqoto quraabka marka waxaa weyaan ay maa yuqaarib mil aard arada buuxinteeda wax u dhow ayaa quraabka ah biquraabi alardi arada buuxeeda wax u dhow nacam khaaaya oo gafaf ah haddii aad ila timaado uma intaa kadibna laqiitanii aad ila kulanta laa tushriku aadan la wadaajinayn bi aniga ila wadaajinayn bi aniga shay-an waxna la ataytuku aan kula imaanaya biquraabiha arlada muggeeda oo aad u dhow ama wax ku dhow oo maqfiratan dembi dhaaf ah. rawaahu tirmidiyu imaam tirmidi ayaa wari xadiidkaa wariyey wa wuxuu yihi tirmidi xadiidun waa xadiid xasanun saxiix xadiidkan min alaxaadiid alqudsiya axaadiidta qudsiga ayuu ka mid yahay oon horey uga soo warrannay waxaana warinaa anas bin maalik radi allahu tacala anhu khadimi rasuuli lah sal allahu aleh waalih wasalam wuxuu sheegayaa anas bin maalik inuu nabigana ka maqlay sal allahu aleh waalih wasalam inuu rabbigan yidhi ibni aadanow haddii aad marba u taagantahay inaad ibarido ood u taagantahay inaad mxuuahay quudarayso inaan ku naxariisana inaan ku caafina inaan maalku siina inaan awlaad ku siina inaan janno ku siina inaan kor kuu qaada intaad iquudaraynaysid oodna ibaryaysid labadaas ku dartid waxaa weeyaan dembigaada waan dhaafayaa wax alle wix dembi oo kaa dhacana uma aabayeelo wa innii lagafaaru liman taaba waamana wacamila aalixa ilahay marka waa kaas kadalika xadiidkan wuxuu la macno yahay nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam maalku u sameeyey oo qofka taa'ibka oo tooba keeno qiimaha iyo booska allaagtiisba ka jooga xadiidkii qofkii ama ninkii meel bannaan oo duur ah weliba muxuu ahaa bahgooyo ah inta muxuu ahaa daaba ama ama neef sahaydiisii biyihii iyo cunadii iyo waxay u saaran yihiin kadibna uu neef ka dhumay meel u dhow marka ood biyo iyo baadka hel arka qofka asaga isagoo quustay oo isqibleeyey kadibna ilaahay subxana wa tacala u soo celiyey neefkiisii oo muxuu ahaa kaamil oo baadkii biyihii ay u saaran yihiin farxad darteed marka u gafay oo rabbi subxaana wa tacala booskii addoonka dhigay isagana booska rabbi isdhigay waa farxad darteed akhطa'a min shiddat اlfarx ilaahay marka qofka isaga ah ayuu kaga farax baday markuu addoonkiisa soo laabto marka u fiiriya tanna wuxuu le rabbiga subxaana wa tacaala inaka maa dacawtanii warajawtanii hafartu laka calaa maa kaana minka walaa ubaali abadan wax kasta hada dembiga asaga nacam kadibna rabbiga subxana wa tacala wuxuu sheegayaa haddii dunuubtaada ay meel aad u sarraysa gaarto oy samada gaarto amaba ay muxuu ahaa xawrka gaarto kadibna aad ilaahay idhaaf rabbi i dhaaf astakfir allah aad la imaado towbadee aban shuruuddeeda waa taqaanaan shuruudda towbada waa shay macruufa oo machuuda aliqlaac annadam alcazmu an laa yacuuda marata ukhra in kaana limakhluuqin xaqun raddu lmadlama wahaakada haddii muxuu ah qofka dembi ku dhaca inuu tan koobaad horta uu ka dhex baxa dembigii adoo w faraha kula jiro idhaafta rabbi dembigii waadna kula jirtaa ma soconays kadalika waxaa weyaan qofka inuu arinta ayadahayd aad ugu shallaayo hallayto badan inuusan dib dam ugu laabanayn mxuu ahaa uu hallayto qofkii kadalika inuu go'aansado inuusan dib ugu laabanayn haddii marka bini aadan xaqiis meesha u yeelana waa xaqii iyo madlamadii celiyo shuruudaas ayaa loo shariyaa towbadii marka towbadaas qofka inuu la yimaado o istakfirlaas uu sameeyo dunuubta ayadoo la dhaafaya marka kadibna bishaaro kaloo taa ka sii weyn ilahi wuxuu le subxaana wa tacala addoonkaygiiyo haddii aad dembi badan la imaato laakiin dembigaasoo badan uusan ku jirin waxa la yhaha shirki tawxiid khaalis ah aad la imaado dembiga isaga ah booskiisa waxaan ku gelinayaa dembi saasuu rabbigan le subxana wa tacaala waa bishaaro aad weyn nacam bishaaro aad weyn waa axaadiis badan oo macaanidaas xambaarsanna way jiraan aad u tiro badan afalaa ubashiru innaas dadka ma u bishaaraya laa idan yatakilu marka xadiidkanna waa xadiid runti rajo weyn oo qofka muminka ah iyo qofka muslimka ah aad iyo aad ugu bixinaysa inuu rabbi subxana wa tacaala yucadim alraja wa yucadim ah, wujuud almakfirati minhu inuu marka ilahi subxana watala inuu dembi dhaaf badan ka hela inuu mxuu ahaa jannayna inuu meel fiican gaarsiina inuu mxuu ahaa dembigiisa dhaafa qofka waxyaabaha ilahi subxana wa tacala uu ka rajeeya in la hela eh, la rajaynana waa ka mid tahay weyaan xadiidka marka xadidka u dambeeyey eh, fadhiyadii lixda ahaa oo rabbi subxaana wa tacala uu noo yasiray inaan eh, ku qaadanno kitaabu alarbacuun annawawiya limualifihi alxaafid alcallaama alcaalim aljaliil asheikh abu zakariya yaxya bnu sharaf annawowi caleyhi raxmat ullah oon tarjamadiisii ka soo hadalnay bilowgii iyadoo kooban ilaahayna subxaana wa tacaala in badan uu ku anfacay ummaddii shuruudii imaamka u dejiyeyna boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal way hirgashay jazahu llahu khayran oo muxuu ahaa in axaadiista ay noqdeen axaadiis saxiix ah axaadiis dhammaantooda taaiir badan kitaabaha dambe oo imaan doona insha allah caza wajal waxaa laga yaabaa axaadiistan jawaamicda oo noocaana ah, oo mid walba macaani aad u badan xambaarsan inaadan ku helin oo baabkii laba baab saddex baab inaad marto oo axaadiis noocaan idna ah aadan saarin ilan qofka soo dooray oo axaadiistan meesha ku soo jamciyey waa alimaam annawowi caleyh raxmat ullah waman huwa alimaam annawowi marka kitaabku noo dhammaaday ilahay baan ku mahadayna subxana wa tacala calaa nicmaa'ihi awala waaakhira wadaahira wabaطinan calaa tawfiiqihi waimtinaanihi minhu waxdahu subxaana wa tacaala minadaas iyo fadligaas keligiisay ka imaaday cid la wadaagtan lama arko subxaana wa tacaala lahu alfadl walahu alnicmat walahu althana walxasan marka ilahay baan ku mahadayna subxana wa tacaala waxaana ka baryayna an yaziidana min fadlihi waan yakuuna naafican lana jamiican waan yutima lana maa nuriiduhu min khayri addunya walakhira insha allahu tacaala laba qodob baan raba marka inaan baraarujiyo qodob koobaad kitaabka hadduu dhammaaday waxaan filayaa khatim ayaa loo baahanya khatimka wuxuu ahaan jiray kutubii marka kutubaha marka la dhameeyo wax badan baa la samayn jiray waqtiyada hore xoolaa la qali jiray wax badan baa la qaban jiray ragga nagii muxuu ahaa xirta khatarta ahaa rag aan soo gaarna qaarkood hawshooda ma sahlanen baabkaas caawa ma yeelaan filaya masjid aan fadhinaa laakiin waxaan ka dhigaynaa cas khatimka waxaan ka dhigaynaa asila su-aalaan ka dhigaynaa insha alla casa wajal su-aalahana dalabata cilmiga laga rabaa eh, inay ka jawaabaan insha allah casa wajal eh, abaalmarin fiican waa la siinaya qofkii eh, ka jawaaba insha allah casa wajal taas waa qodobka koobaad qodobka labaadna insha allah casa wajal kitaabkii uu dhammaaday horaan waxaan ugu ballannay bilowga kitaabkan inuusan ahayn in axaadiista nabigana sal allahu alيh ali waslm wax alla wixiguna ku jira in laga soo saaro in la sharxa in lagu dheeraado maaha waxaa weeyaan mutuun alxadiid الnabowi in la maro muqadimadana waad ka dh waad ka dhuhan kartaan amaad ka dhegan kartaan mar kasta oo muqadimadan akhrinayna waxaa weeyaan in la maro weyaan mutuunta xadiidka nabigana alayh slat slam arbiciinka lix majlisu noogu dhamaaday wuxuuna noqon doonaa kitaabka ugu daha badan afartan xadiid waxaa laga yaaba habeen inaan galna insha allahu tacala fii ma yastaqbil afartan xadiid weyaan lakiin afartan xadiid oo midkiiba xambaarsan islaamkii weeyaan xadiis aan soo marnay lidaalika waan ku rakanay waan ku daahnay laakiin insha allah caza wajal kutub soo socota waxaa laga yaaba afartanka xadiid habeen la maro ay dhici karta marka waxaa loo baahanayaa in dhabarka muxuu ahaa la adkaysto in suunka aad loo xirta howlo badan baa loo baahanaya insha allah caza wajal habeenka sabtiga soo socda waxaan bilaabi doonaa biidn illah caza wajal kitaab ibni abi jamra matnigaas oo laba boqol sagaashan iyo lix ama sagaashan iyo afar xadiid ah calaa ikhtilaafi anusakh ayaan bilaabi doonaa insha allah caza wajal isna waan boobsiin doonaa marka loo diyaar garooba eh, hana la soo gata nusakh aniga la ictimaado oo gooni ahaan oon arkay lama ma lahan runtii nusakh badan dhowr nuskaan arkay tan waa nusqa eh, nusqa noocaan oo iyadna ka yara weyn nuskhadii hore oo xaashiyadii eh, oo la yaqaanay oo caamka ahayd ayadna way jirtaa oo makaatib kale waa laga heli marka nin walba tuu rabaa soo gata mid hadda gooniyahaan on qofka muxuu ahaa aan ku ilzaaminaa lianna mid aan dhihi kara maanta waa muxaqiq oo jamiica almacaayiir alcilmiya ayay oofsatay ma lahan wa calayhi marka maadaama ay saa tahay oo akhtaa ay ku wada jiraan dhammaan nin walba kii u fuudaado inuu marka soo gato taas ayaan ku talinaya insha allah caza wajal marka su-aasha ayaan bilaabayaa waa dhowr su-aalood saddex waxaan abaalmarinahayaa saddexda horeysan siinaya saddexda horeysa waa kitaabkii kitaabkii matnigiisa weyaan insha alla bilaabi doono saddexda horeysa oo ka jawaabta ayaa siinaya kuwa dambe marka waxaa weyaan duca ay qaadanayaan kuwa horena waxay qaadanayaan duca iyo kitaab baaraka allah fiikum su-aasha koobaad waxay tahay macnaa an talida alammatu rabbataha an talida alammatu rabbataha xadiidka waan soo marnay marka laba macno ayaa marka ah laga rabaa meesha in la sheego labada macnona waxaa la rabaa in loo sheega sida ay loo sheega in xoogaha la luqluq looma baahna haddii luqluq ay noqoto jaa-isada malhi ducada baad qaadanaysaa fahmaysaan qofki marka bahasha si fiican muxuu ahaa meel u saari kara maa sha allah ninkaasaa u horreeyey magacaaga xuseen fadal xuseen macnaha an talida alamatu rabbataha muxuu yahay macneheed habain ragga waa raggaagii muxuu ahaa waba ragga waa dhalinyaradii waa sax axsant jaa-izo fiican baa ninkan la siinaya waa yaakhud awal jaa-iza fadl wuu ka jawaabay jawaabtan waxay noqotay laba baa lagu fasiraa tan koobaad in dumar eh, eh, dumar la guursado dumarkaas iyaga marka waxaa weeyaan iyagoo eh, ah addooma oo in saraarida ay badan doonaan kadibna dumarka ayaga ay dhali doonaan ragga guursanaa rag mxuu aho raggi lahaa weliba inay noqdaan kadibna ilmihii ay dhaleen ay u noqdaan sayid waalidadii dhashay tan labaadna in cuquuqa iyo caasinimada ay badan doonto labadaas ayaa macaanida ugu cadcad oo laga hadlaya baaraka allah fiik eh, su-aasha labaad nabigeena sal allahu alayh waalihi waslm wuxuu leeyahay bunya alislaamu calaa hamsin xadiidkii eh, aad soo marteen weyaan xadikaas waxaa loo bahanya marka dhanka xukunka ninkaasaa ka hadlay dhanka ariwaaya alxadiiiya xadiidkaas raawigiisa saxaabiga ah iyo cid soo saarta ubaahan kitaab lasku iro kitaabka lama furi karo kitaabaha in la iro marka xadiikaas waxaan u baahanahay alraawi waman ahrajahu min alama yaa u horey qofka canta dhexdaan hadda ka dooranay haddana midigaan aadayna haye fadal magacaaga nacam ibnu cumara soo saaray haye axsant xadiidka rawaahu ibn cumar can الnabiy sal اllahu alيه ali waslm ikhraajkan waxaa iskale bukhaari iyo muslim fadal jaa'izada qaada jazaka allah khayra adducaa wاlkitaab barak allah fik magaca alism shirmaarki nacam baarak allah fik Eh, su-aasha saddexaad bidax baa iskale qolyaha bidaxda iskale eh, qofka martida ah addayfu daabit baan u samaynay ama loo sheegay laba daabit baa la sheegay labadaa daabit qofka martida ah marti qofka la dhihi karo oo waajib kugu noqonaysa inaad dejiso inaad cuno siiso saddex maalmood ay waajib sida salaaddii o kale kugu noqonayso labadaas sharti aan u baahan haye fadal magaca maxamed abubakr fadal jamiil qof banaanka ka yimid oon magaalada gudaheeda kaa soo booqan inuu noqdo waa qodobka koobaad adiga kuu soo qastay baaraka allah fiik labadaas ayaan u xirnay oo ah qofka dayfka oo martida waa inuu m meel kale ka yimid oo qof magaalada kaasoo booqday zara layihahda dayf maaha hadduu xataa dayf yahayna wujuubkii waxyaabihii laga rabay toos kuma fulayaan tan labaad waxaa weeyaan waa inuu adiga kuusoo qasto ninta magaalada iskaga socday inuusan ahayn oo adiga muxuu aha nin kusoo heebsaday oo kuu yimid oo toos kugu yimid waa inuu noqdo ayadna insha allah tacaala waa jaa'izadii baaraka allah fiik jawaa'ista way dhamaadeen marka ducadii soo hartay masalada afraad maxaa u dhexeeya alqitla waاdibxa ayaan sheegnay ma alfarqu bayna alqitla waاdibxa xugun ahaan farqigu udhexey muxuu yahay bartamaha iska laanta adii khalaas qofkii hal mar ka jawaabo bas weeyaan bartamahaan raba bartama alwasat ilaa ay ka cajisaan fadal magaca maxamed daahir nacam نعم جميل ayib maxaa xugun ahaan maxaa udhexeey marka dibxada maxaa maxaa lagu helaa qitladana maxaan lagu helayni axsant axsant jazaak allah khayran loo ducay ninkaa jazahu allahu khayran ayib mas'alada shanaad waxaan ka sheekaynay alkhuluq alxasan khuluqa suuban oo wanaagsan waxaan u sheegen daabit laba habeen aan celin daabitkase qof sheega bahar alyamiin midig ilaa ay ka cajizaan fadal istaag magaca cabdilhani fadal naam kafu ladaa dhibka oo la reebo oo dadka laga reebto dhibkaaga wabadlunada wanaaga oo dadka loo qadimo la siiyo dhibka dadka kaa gaara oo lagu sabro iyo weji furfuran jazaaka allahu khayra waaxsan allahu ilayk isnah loo duco jazah llah khayra wafataxa calayhi addunya waddiin wakadalika calaa baqiyat اlikhwa eh, masalada lixaad waxaramtu اlxaraam wa axlaltu ayuu le saxaabiga nabigeena sal اllah alayh waslm alih wasalam su-aash weydiinayey haye fadal macnaheeda laba macnaa loo sheegaa labada macnaan u baahan naam naam alla imaada taas waa macna macnaha labaadna si ahaanba ictiqaadka laftarkiisa oo la ictiqaadiyo waxa inay xalaal yihiin xataa la imaanin kadibna kadalika aydan xaaraantin aad tira xaaraannimo u ictiqaadiso taasoo jazaaka allah khayran magaca maxamed jazahu allah khayran wa axsan allah wafataxa lahu addunya waaddiin eh, tan u dambayso ama su-aasha u dambayso eh, nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu leeyahay izhad fi اdunya yuxibak aلzuhdi fi اdunya waxaa lagu helaa xubiga alla subxana wa tacala aلzuhdu fi اdunya zuhdi maxaa la yihahdaa ma huwa الzuhdu tan waa caam marka cid gooni uma lahan midig bidax dhax kul maa sha allah lakin waa in waxaan u bahana gacmo badan aan u bahan in la taago oo cashirka u dambeeyey aakhir darsi laba nin baa ii taageen haye waaxid nin baa ka noqday intuu gacan taagayo dib u laabtay fadal baaraka allahu fiik tarku maa laa yanfacu fi alaakhira wax alla wixii aanan aakhira kugu anfacaynin in laga taga ayaa zuhda la yihahda jazakum allah khayran waxsan allahu ilayk wajazakum allah khayran eh, saas ayuu insha allahu tacala kitaabka nooga dhammaaday hadduu ilaahay qadarana subxaana wa tacaala isbuuc eh, dambe leylata sabti sida caadiga ahayd ayaan insha allah bilaabi doonaa kitaabkii matna ibni abi jamra nin walbana dee ha soo qaato waxaadna ogaataan eh, tallaabadii gurguurashada aan ku socon loguma socon doono aad baa loo dhaqaaqi doonaa marka ciddii aan la jaan qaadan karin iyo in kitaabka isku soo khasaaranaya soo gadan marka jazakum allah khayran waa iska kaftame taa iyada waa laga faa'iday insha allah caza wajal waan maraynaa wixii axkaamahoo muuqdana ishaaro yar masa u ishaaraya lakiin asalka ugu yaraan waa in soddon xadiid la akhriya habeenkii soddon xadiid waa in habeenka la maro saa ula socda haddii kale waxaan weeyaan halkaan ma fadhinaynaa assalamu calaykum raxmat ullahi wabarakatu